waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waxaan ku dhex jirnay alasmaa alatii tacmalu camala alficl midka labaadu nooga bilaaban waa masderka walmasdaru iyo masder weeye ah, waxa ku cadfan yahay baabun yacmalu camala ficlihi sabcatun toddoba aa layidhi markaasaa laga bedelay ismu lficli a camal falaa walmasdaru ya camal falaa halkaasu ugu cadfan yahay wlmasderu masderkiiyo camal fala wadalika mihaalkii ka darbin garaacid iyo waikraamin karaamayn oo kale weeye in xalla hadduu dego camal falaa maxallahu masderka maxalkiisa ficlun ficil hadduu dego ficilkaasoo maca an an la jirhkeeda ahaaday ow amase ficlun ficiluu dego ficilkaasoo maca maa ma la jirhkeeda ahaaday walam yakun masderkuna uusan ahaanin musakaran ku la taskiiriyey walaa mudmaran damiirna usan ahaanan walaa maxduudan kula xageeyeyna uusan ahaan walaa manquutan kula sifeeyey uusan ahaan qabla alcamali camalfalka ka hor walaa maxduufan kula xadfayna uusan ahaan walaa mafsuulan kulaga fasliyeyna uusan ahaan min almacmuuli walaa mu'akharan mid dib looga dhigayna uusan ahaan canhu can ilmacmuuli sideed shardi uu kuu sheegay sideed shardi sideed shardi marka laga helo camal fala sideed shardi wlmasdaru masdarkii weeye wadalika mihaalkii ka darbin iyo wa ikraamin oo kale weeye labada mihaal laba macnuu kaleeyi oo weyn ah, darbin waa masder mujarad ah ikraaminna waa masder ma waa masder maziid ah labadooda xagga camalfalka inay isku mid yihin kutusaa sajaa'iga fiirihe fii tamhiilihi bidalik uu ku yidhi mihaalintu arrinkaas ku mihaaliyey ishaaratun ishaaro ayaa ku sugan ilaa ana almasdar almasiid masderka masiidka ah wadalika ka ikraamin oo kaleba weeye yacmalu waa camal fala camal almasderi almujaradi masderka mujaradkasiisoo kale camal fala ilaa ikraam waxa weeyaan hamsada ku dheeraa sooma jeedin ilaa karuma ayuu asalku weeyaan markaasaa la akrama ikraaman marka waxa weeyaan waa marka masdera camal fala marka lagu leeyahay maziid iyo mujarad inuu isku mid yihiin oo kuugu miisaaliy labada miisaal iska sheeg sheeg maaha war kelmad kastuu sheega xikmu kaleey wlmasderu masderkii camal falaa wadalika miaalkii ka darbin garaacid oo kale weeye wa ikraamin karaamayn oo kale weeye laakiin shuruuduu leeyahy sideed shardiyuu saynta u qabta in xalla waa hadduu dego maxalahu maxalalmasder masderka maxalkiisa ficlun ficil ficilkoo maca an an maxalkeeda ahaaday an la jirkeeda ahaaday ficil macan an ah almasderiya antu anti masderiyad ahayd ficil maca an ah labuu noqon karaa ficil maadi iyo ficil mudaaric mustaqbala labadaasuu noqon karaa ficil maadi oo maadinimadiisa ku baaqi ah ilaa maadi antu waa gashaa markay gashana maadinimadiisu ku baaqi noqdaa mudaaricna antu waa gashaa markay gashana mustaqbalnimay u cayiltaa haabaxa baxay ficil mudaaric oo xaalaha meeshaas ka baxay maba jiro an ficil mudaaricay ku jirto xaalaha maba jira ilaa hadday maadi gashana maadinimaday ku baaqi yeeli haday mudaarac gashana mustaqbalay u cayini marka marka lagu yidhi ficlun maca an almasderiya waa maadi iyo mudaaric mustaqbal ah, ah maadi iyo mudaaric mustaqbala ah, labadaasa loo jeedaa oo amase ficlun ficil waa inuu degi kara ficilkoo maca maa ah tanna waa xaaladii ah, ficil mudaaric xaala ila maada masderiyada markay gasho xaale ka dhigay ficilka mudaarica marka xaaluu noqona shardigii koobaad wey haddaan marka meesha ficil degi karin oo ay an la socoto ama ma ay la socoto haduusan degi karin ee ficluamaraaba degi kara maalan meeshii ficluamaraaba degi kara ah, darban zaydan ay idrib zaydan darban soo maaha darban zaydan ma dhihi kartid darban zaydantaas darban taana camal falaydo zaydani nasbe sababta waxa lu leeyahay booska darban waxaa degi kara idrib idribna ana lama socoto maana lama soco karto midna ma gasho idan marka ma camal fali kartaa lagu leyahy darban taana maxaa yeele booskeeda ma degi karo ficlun maca an walaa ficlun maca ma midna ma degi karo walam yakun musakaran mid la taskiira wa inuusan ahayn durayb aad tiri ajabani duraybo ka zaydna waaa lagu le wax jira ma durayb waa taskiir waa la taskiiriyey marka hadii waxa weeyaan masderkuna markuu camal falaa laba midya in la yidhaha wuxuu u camal falaa dee waaba aslulficil saw ficil ma camal jirin isagaaba asal u hadda dunayd oo taskiirsan asal uma ah ficilka ee darbun oon taskiirsanayn asal aheed saas uu camalfali diida hadii kale waxaa la yidhi war darbun waxay u camal fashay ficilay shabahdaa ayadana markaasna waxaa la leeyahay durayb waxay u camal fali weyday duraybtu waa ka fogta ficilka ila ficil lama taskiiriye marka labadaasaad ku jawaabayda haddii la yidhaha masder awel wuxuu u camal fali jiray wuxuu camal fali jiray waa aslulficil waxaa leedahay midka aslulficilka durayb ma ma taskiirsana haye haddii la yidhahda masalxuu camal falay ficiluu shabahay waxaa leedahay durayb waa ka fogaatay shufigi ila ficil lama tasfiiriye marka mar walba saasaysan u camal fali karin walaa mudmaran mudmarna waynusan ahayn mudmar waxaa loola jeedaa damiir masder u laabana damiir masder u laabana ma camal fali karo ah, ma camal fali karo walaa maxduudan kulla xageeyin aysan ahayn maxduudna waxaa loola jeedaa masderulmara iyo masderulhay labadaasaa loola jeeda wa inuusan masderulmara ahayn darbatuka msterulhay-ana waa inuusan ahayn ah, msterulhay-ana waa inuusan ahayn labadaas midna waa inuusan ahayn walaa mancuutan kula sifeeyey waa inuusan ahayn qabla alcamali qabla alcamal waa inaan la sifayn saddex qowlaa ku jirta bataatanba waa inaan la sifayn waxa wey mutlaqan waa la sifay karaa iyo qowlka tafsiilka saddexdaas qowlaa ku jirta qowlka ugu fiican oo qowlkan tafsiilka waxa weeyaan intuusan camal falin masterka waa inaan la sifayn laakiin markuu amal falo kadib halaf hala sifay hadii rabo labada qowlo kale maxay tahay bataata masder camal falaa lama sifay karo iyo masder camal falaa qabla alcamal iyo bacd alcamalba waa la sifay karaa saddexda qowlee ku jirta sajaacigaan ku arki doona insha allah waay walaa maxduufan kula xadfayna wa ynuusan ahayn isagoo maxduufa ma camal fali karo masderkiiba maxduufa waa inuu madkuuriya walaa mafsuulan mid laga fasliyeyna wa ynuusan ahaanin can mamul min macmuuli macmuulkiisa haddii la kala fasliyo ma camal fali karo inahu calaa rajcihi laqaadir yawma tubla tubla sarair ma dhigi kartid yowmadan waxaan ku tacalujinaa inahu calaa rajcihi ah, inahu calaa rajcihi rajcigaasaan ku tacalujina maxaa yeelay xaa ka sokeeya xaa kala fasliyay laqaadirun aa udhaxayda waa laga fasliyey marka khabarkaasaa udhaxeeya khabarkii inada ayaa udhaxayda ma camal fali karaad leeda waa laga fasliyey walaa muaran anhu walaa muaran kula gadaal mariyo waa inuusan ahayn canhu canilmacmuuli laga gadaal mariyey mar haddii macmuulka laga gadaal mariyo waxaa leedaha ma camal fali karo ma camal fali karo oo ma dhigi karti zaydan darbuka zaydan mafcuulkee soo hormaraysa darbuda damba nasbayda laga yeeli ma jaarmijuuriya waa la ogolya daraf maxaa yeelay liannahum yatawasacuna fi duruufi maa laa yatawasacuna fi ayri fi ayrihima fi hayriha waaya wa imaaluhu haddana wuxuu qaybinaa masderka saddex u qaybinaa wuxuu u qaybinaa saddex mudaaf munawan iyo maqruunun bial saddexdaas u qaybinaa mudaaf mudaaf iyo munawan iyo maqruunun bical saddexdaas u qaybina markaasuu wuxuu yidhi wa icmaaluhu icmaalu lmasder masderka la camal siintiisa mudaafan xaale uu yahay la camal siiyo agharu icmaalkaas waa mid fara badan in masderkii la idaafeeyo oo isagoo idaafaysan uu camal falo aad u fara badanta aad u fara badanta waxa loo idaafaynaana waa faacilkii markaasa mafcuulkii gadaal laga sheega ama la ama waa mafcuulki waxa loo idaafayna faacilkiina gadaal laga sheega ama waa la labadaba khiyaara loo leeyay ah. waa la idaafaynaa mafcuulkiia loo idaafaynaa faacilkii markaas labaad khiyaar leeda gadaal ka sheeg ama xadaf waxaa kaloo banaan mafcuulka loo idaafaynaa ah. faacilkii faacilka loo idaafaynaa faacilka markaad u idaafaydo mafcuulkii gadaal ka sheeg ama xadaf labadaba ku banaan waa isku midna wa imaaruhu icmaalulmasder masderkii la camalsiintiisa mudaafan xaaliyo agaru waa mid fara badan waxa loo idaafayna waa facilkii mafcuulkii gadaala laga sheegaan waa malxadfa ama waxaa loo idaafaynaaba mafcuulkii faacilkii gadaal ka sheega maxadaf hadda waa kanaa ayadoo loo idaafeeyey faacilkii mafcuulkiina la sheegay walowlaa dafcullaahi allah difaacidiisa annaasa dadka uu difaaco ahaa walowlaa dafcullaahi allah reebidiisa annaasa dadki uu reebo marka hadda waa masdaru mudaaf ila faacil allaha faacila annaasna mafcuulki iyo wa qawli shaaciri shaacirkii qowlkiisa ou yidhi ina dulma nafsihi qofka naftiisa la dulminteeda almar-u qofka u dulmiyo bayin waa mid ah. ah. ina dulma alaa baraaruga ina dulma nafsihi qofka naftiisa la dulminteeda almar-u qofka uu dulmiyaa bayin dulmigaas waa iska cadi iska cadi alaa baraaruga ina dulma nafsihi maxalushaahidku waxay tahay dulma nafsihi dulma ayaa masdera waxaa loo idaafeeyey mafcuulkii ti hor waxay ahayd faacilka loo idaafey somayn aayadda tanna mafcuulkia loo idaafeeyey faacilkii waa la sheegay marka almar-u alay laakiin marka loo idaafeeyo mafcuulka faacilka waana la sheegi karaa waana la xadfi karaa laakiin ma sinno waxaad leedahay in la xadfaa banaan a badan hadafkaa badan marba haddii loo idaafeeyo mafcuulka oo masderku noqda masderun mudaafun ilaa mafcuulihi yuxdafu lfaacilu haaliban sida haalibka waa la xadfa in la sheegana banaana waaba tan haddaaba la sheegay laakiin waa haalib taasu waa masder mudaaf ah isagoo munawana waa kanaa wa munawanan waxaa tira wa icmaaluhu icmaalulmasder masderka la camalsiintiisa munawanan xaalo uu yahay kii tanwiiniyey la camal siiyo a qiyaasu asagaa qiyaasnimo badan isagaa fara badan laguma dhihin laakiin qiyaaska xagga maxaa yeelay ficilka lama idaafeeyo marka marka uu idaafeysan yahay xoogaa ficilka waa ka fogay masderka laakiin mar haddii laga daayey ah, mar haddii laga daayey idaafadii aad ugu egya ficilka marka isagaa qiyaasnimo badan wamn wa munawanan wa icmaaluhu lmaster masterka la camalsiintiisa munawana xaalu yahay aqyas waa mid qiyaasnimo badan hmm, naxw aw icaamun quudin fii yawmin maalin dhexdiisa la quudiyo maalinkoodii masadatin gaajo u saaxiib a yatiiman agoonna la quudiyo faacilka iska ad ah, faacilka waa la aw icaamun quudin fii yawmin maalin dhexdiisa la quudiyo maalinkoodii masadatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo mafcuulkiyaa laakin faacilka iska xadfay wa bial wa icmaaluhu icmaalu lmasder masderka la camalsiintiisa maqruunan xaale uu yahay mid lala xiriiriye bial camal siiyo shaadun kaas waa shaad ila ficil calu ma geli jirin waa min khawaasi asmaai kamid ta ashuye marka waa shaad aada leedahay waa shaad wa icmaaluhu icmaalulmasder masderkii la camalsiintiisa maqruunan xaal yahay mid lala xiriiriye bial camal siiyo shaadun dahra maa shay dhabarkiisa la iska ilaaliyo anta adiga raakibu midkii saaran aad tahay midkii saaran aad tahay wa kayfa tawaqii is-ilaalin sayta dahra meladii kii dhabarkiisa la iska ilaaliyo anta adiga raakibuhu midkii saaran aad tahay shay aad dusha ka saarantood gaadiid ka dhigaydo daa tira dhabarkiisa waa iska ilaalaa kawar waan dhihi jiri waan dhici karin mogta waa waxaan dhici karin waxaan aan dhici karin wey hotel kamradii sinada lagu sameeyo ayaan ka shaqeeya de xarantan anu iska ilaaliya soo ma jeed saasuu kuleeyahy wa kayfa tawaqi atawaqdas wey masterki ah, faacilkii waa la xadf marka mafcuulkiina waa la sheego wadah ah, wa kayfa sidee u ahaaday atawaqi isilaalid anta adiga aad is ilaalido dahra meladii dhabarkiisa aad iska ilaalido anta adiga rakibo midkii saaran aad tahay sharax nawcii athani oo labeeye noocaasoo min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday asmaadii alcaamilati oo camal falayday camal alficli ficilka camalkiisa almasderu masderkii weeye annawcu nawcii nawcii athani oo labeeyey nawcaasoo min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday asmaadii alcaamilati oo camal falayday camal alficli ficilka camalkiisa almasderu masder weeye وهو masarkuna alismu ism weeye isimkaasoo adaalu tusaa cala alxadai dhacdada tusaa darbi qatli akli nawm dhacdada midka tusaa weeye wahuwa masarkiina alismu ism weeye isimkaasoo adaalu tusaa cala alxadai dhacdada isimkaasoo aljaari ku socda cala alficli calaa xuruufi lficli ficilkii xuruftiisa ku socda maxaa baxay ismu maser ilaa xuruftiia qayb maqan tahay acdaytu ismasterkiiya meeshaas ku baxay wadalika mihaalkiina ka dardi garaacidii walikraami karaamayn oo kale weeye wa inamaa wax kale maahan ahan yacmalu huwa masterkii waa camal falaa biamaaniyati shuruudin shardiyaalo saddex shardiyaalo sideeda ayuu ku camal falaa wa inamaa wax kale maahan ahan yacmalu waa camal falaa huwa masterkii biamaaniyati shuruudin shardiyaalo sideeduu ku camal falaa wa waa shuruudii midkeed an yasaxa inuu ansaxo weeye an yaxulla inuu dego maxalahu maxal almaster masterka maxalkiisa ficlun ficil inuu dego ficilkaasoo maca an an la jirkeeda ahaaday ow ficlun ficil inuu dego ficilkaasoo maca maa maa la jirkeeda ahaaday shardiga ugu horeeya an yasixa waa inuu ansaxo an yaxulla inuu dego maxalahu maxal almaster masterka booskiisa ficlun ficil waa inuu degi karo ficilkoo maca an macnaha ficil maadiya ama ficil mustaqbala labadaas mid waa inuu dayn karo ow ficilun ama ficil waa inuu dayn karo ficilkoo maca maa ahaaday taasna waa ficil xaala waa inuu dayn karo falawalu midka horeeya axaduhaa ah, an yasixa eh, axaduhaa sixatu xuluuli maxalihi ficlun aha axaduhaa ah, shuruudi midkeed an yasixa sixatu xuluuli maxalihi ficlun waa inuu ansaxo booskiisa inuu ficil dego maca an ow ficlun maca ma falawalu midka horeeya oo ficlun maca an ah ka qawlika hadalkaaga oo kale weeye acjabanii waxaa icajabgeliyey darbuka garaacidaadii zaydan zayd aad hadda ka hor garaacday acjabanii waxaa icajabgeliyey darbuka adiga garaacidaadii zaydan zayd horay aad u garaacday ficil marka halkaas xadey kara maca an ficil maadiya degi kara wayucjibunii waxay cajab gelinayaa darbuka garaacidaada camran aada garaaci doonto halkaas maxaa degi kara ficilun maca an oo mustaqbal ah bimacnaa an ficil maca an ah ayaa degi kara oo mustaqbala fa inahu shaniye yaasixu waxaa ansaxaa an taquula inaad tidhaahdo makaana alwali mihaalka hore mihaalkiisa makaankiisa dhe fainahu shaniye yasixu waxaa ansaxaa an taquula inaad tidhaahdo makaana alawali misaal misaalka hore booskiisa acjabanii waxay cajabgeliyey an darabta hadda ka hor inaad garaacday zaydan zayd saasaa suurtagalaan an darabta inaad garaacday ey darbuka soo maha isaga faacil noqona mistake la dhalaaliyo wamakaana thani wayasixu waxaa ansaxaa an taquula inaad tidhahdo makaana thani makaanka misaalka labeeyana yucjibunii waxay cajab gelinaa an tadriba inaad garaaci doontid camran camar marka ficil maca anha degaya wa faani midka labeeya oo ah ficilun maca maa naxwu yucjibunii waxay cajab gelinaa darbuka garaacidaada zaydan aad garaacay alana hadde xaalo ka dhig marka hadda aad garaacaydo fa haadaakan mihaalkan laa yumkinu suurtagal ma ahan an yaxulla inuu dego maxallahu booskiisa an darabta ma degi karo linahu an darabta darabta waa ficil maadi oo an ay gashay soo maahan linahu an darabta lilmaadiyi usugnaado oo maadiga an masteriya markay gasho maadinimaday ku baaqi yeesha aha walaa an tadribana ma geli karto maxaa yeelay mudaarica markay an gasho mustaqbal ay u cayintaa wey war linahu an darabta linahu linahu an tadriba dhe linahu an tadriba macnaheedu waa maxay ficil mudaaric oo an gashay wa an tadriba saasaa loola jeeda ficil kastoo mudaaric an gashaa loola jeeda liannahu an tadriba lilmustaqbali usugnaada macnaheed waxay tahay ficil kasta oo mudaaric oo an ay gasho marteriyaa waxa weyn mustaqbalu faa'iideynaya walaakin yajuusu waxaa banaan an taquula inaad tidhaahdo fii makaanihi mihaalkaas makaankiisa yucjibunii darbuka zaydan alaana maa tadribu ayaa ku suurtagala fii makaani makaani masder masderka booskiisa oo a darbu fii makaani makaani masder waxaas kuu banaan inaad tidhaahdo yucjibunii maa tadribu garaacidaada wey garaacidaada maa tadribu ay darbuka aha ila maada masderyahay wa turiidu waxaadna ula jeedaa bima maada waxaad ula jeedaa almasderiya tadhe mafcuul ka dhig almasderiya tadhe wa turiidu waxaadna ula jeedaa bima maadaasna waxaad ula jeedaa almasderiyata masderiyada ula jeedaa haadihi maadan masderiyada haadihi maadaanu miluhaa maada oo kale weeye fii qowli ilahay qowlkiisa xaalay ku sugantay haadihi maadaanu miluhaa maadi oo kale weeye dheh fii qowli ilahi qowlkiisa xaalay ku sugnaatay tacaala ilaa waa saray ilah uu yidhi bimaa raxubad bimaa raxubad ilah uu yidhi iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa saray ilah uu yidhi waduu gaala waxay jeclaadeen maa canitum canatakum dhibkiina labadaas ma ay lamidta ah, waa ey biruxbihaa maca ruxbihaa waas ahaanshadeeda iyada jirto iyo wacanatakum dhibkiina walaa yajus ma banaana fii qawlika qowlkaaga aad tidhaahdo darban zaydan ha zayd garaac darban zaydan zayd gara an tactaqida inaad caqiidaydaa ma banaana ana zaydan zayd macmuulun ku lagu camal faray inuu yahay lidarban oo darbantu nasbiday maxaa yeelay booska darban ficil maca an ah iyo ficil m maca ma ah midnama day karo ficil amara day kara bis ficil amarna antu ma gasho ficil amaana ma gasho masteriya markaasu wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana walaa yajuusu ma banaana fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa kuma banaana barban zaydan aad ku qowsho an tactaqida ictiqaaduka caqiidayntaadu ma banaana ana zaydan zayd macmuulun ku lagu camal falay inuu yahay aad caqiidaydo lidarban loogu camal falay qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifina xaalan khilaafayno liqowmin rag qomko min annaxwiyiina naxwelayda ka mid ahaaday maxaa yl lan masder masder hunaa halkan inamaa wax kale maahan yaxulu waxaa degi kara maxalow booskiisa alficlu ficil waxdow keligiis xaalo uu yahay biduuni an an ka sokay xaalo uu ficilku yahay wama wa biduuni ma ma ka sokay xaalu yahay taquulu waxaa idrib zayd marka idrib oo ficlu amara ee meeshan degi karta meeshan taasaa geli karta inamaa wax kale maahan zaydan zaydan wainamaa wax kale maahan zaydan zayd mansuubun waa mid la kordhigay bilficli yaa lagu kordhigay ficilka almaxduufi la xadfay ficilka an naasibi kordhiga lilmasderi masderka ficilkaa nasbiyey ee darbantu ma nasbin darban zaydan zaydka idribta maxduufka oo darban taa nasbiday idrib taasaa nasbiday walaa yajuusu ma banaana fii naxwi marartu waxaan soo maray bizaydin zayd faa'idaa isla markaan soo maray lahu zayd waxaa u sugnaaday sawtun cod sawtu ximaarina u ka bedelo an tansiba nasbuka kordhigidaadu ma banaana sawtu aad kordhigto dhigto sawtihii athaniya oo labeeyey sawtihii athaniya oo labeeyey bisawtuna aad ku kordhigto dhigto al alawali ee horreeyey haddaad tidhaahdo marartu bizaydin aan soo maray fayda isla markiiba lahu zayd waxaa u sugnaaday sawtun cod a u sawtu ximaarin a u sugnaaday ka bedelo sawtu ximaarin a u sugnaaday ma banaana an tansiba nasbuka kordhigidaadu ma banaana sawtu aad kor dhigto sawtihii athaniya oo labeeyey sawtaha labeeya inaad kor dhigta kuma banaana macalin abdulad hmm, mayla socotaa haye maxaan ku nasbiyey athaniya ya maxaan ku nasbiyey sawtu hade sawtu waa duwan tahay hay ku kor dhiganta a tansida waa loo idaafeeyey ee mudaafuley marka ma la kor dhiga e sawtun hay eh, sawtu anig aniga fiirsi aan u dhawaaqa horta walaa yjuusu ma banaana fii naxwi marartu bizaydin zaydaan soo maray faidaa isla markii aan soo maray lahu zaydka sawtu dhawaqa u sugnaaday sawtu ximaarin a u sugnaaday dhe ama sawdkaasoo sawtu ximaarin dameer sawtkiis ahaaday an tansiba sawtu sawtu inaad kor dhigtaa ma banaana sawtihi athaniya oo labeeyey ma haydin allahuma sawtudu waa mafcuul oo hadday mafcuul bi tahay sawtu xaanu leeyahay xikaaya wa xikaaya la ilaalinay qof walbaan kitaabkaas naxwada intuu akriyu nasiib ku leeyahay ma ujeedaa ha casharkan haddaad la darsi weydo oo inta dhegaysato miiska saarto asna maalin walba kuu cusbaano ha adna waxay suge soddon sano maalin walba inuu kuu cusbaado soo ma waayo waayo bisawtihi athani oo labeeyey kuma nasbi kartid kuleeyahay bisawti ala kuma banaana sawtada horeydaan nasbida inaad tiraahdo ah, oo tira faida lahu sawtun oo sugnaaday sawta ximaari oo tira mafcuul mulaqo masderin aan ku nasbiye ah, waxaan rabaa ha waxaan ku nasbiye masderka horeeyaa nasbiye ah, ma banaana ma banaana inaad tirahdo sawtuda horeeta camal fashayo sawtadan dambe nasbiday oo aad camal siido sawtun inaad camal siido oo tiraa sawtada dambe iyadaa nasbiday oo mafcuul bi ka dhigatay ma banaano ma banaano hay u banaano weyde lnahu shaniye waxay u banaano weyday liannahu shaniye laa yaxullu ma tegi karo maxalal awali sawtuda horeeya booskiisa ficlun ficil ma degi karo ficilkaa ficlun ficil ma degi karo laa maca xarfin xarafla jirkiisa ma degi karo xarafkoo masterihi master loo nisbeeyey walaa biduuni duuna xarfina ma degi karo ficil xarfu master la socdo iyo ficluusan la socon midna ma degi karo idaa ka gadaa ficil maba soo maha maba ficil xarfu maser la socdo iyo ficluusan la socon midna ma degi karaba meeshaba midna ma degi karo macnuhuna waa bahlaaba macnuhu diidaaba xagga macnaha iyo lafdiga midna aqbali ma lakin macnuhu ku cilay doono laakin idaa masidaad fujaiya ka gadaal ficil maba degaba ah, laa maca xarfi masteriyin walaa biduun liannahu shaaniye laa yaxulu ma dego maxalal awali sababtooda horeeda maxalkeeda ficilun ficil laa maca xarfin xarafna jirkiisa ma dego xarafka maseri mase loo nisbeeyey walaa biduunihi biduuni xarfin xaraf ka sokayna ma dego lianna almacnaa macnuhu ya-baa waaba diidaa daalika ficilka lianna almuraada shayga loo jeedaa anaka adiga mararta bihi zaydad soo martay walxaal aad soo martay huwa zaydku fii xaalati taswiitihi sawdayntiisa xaaladiisa uu ku sugay isagoo dhawaaqaya u soo agmartay saasaad ula jeedaa laa annahu zaydku axdatha inuu soo dirisiyey ulama jeedin adtaswiita sawdaynta cinda muruurika soo maridaada agkeeda bihi zaydka aad soo mari ulama jeedin mar alla markay soo maraayu sawd bilaabay ulama jeedin ee waxaad ula jeedaa isaga uu sawdaynaya soo mara ama kor hor ha sawdaynaya ama ha aamusna adiga waxaad ula jeedaa aniga isagoo sawdaynaa aan soo agmay ee ulama jeedid markaan soo agmarayey waxaana soo kadiyeyba inuu sawd bilaabay saas ulama jeedid ah, ulama jeedid isagoo sawd wada un baan soo mara intaasaad ka rabta ashardo shardiga ashardo maxamed xidiin cabdilxamiid halkaas uu leeyahay master inuu camal falo maxaa ciladiisu taa fariiqu waxay yidhahdeen waa xamal falaa maxaa yeelay masjarku ficlu shabaa xagga macnaha labadooda xagga dalaalada xadadka ay tusaayaanay wadaagsadaan fariiqna waxay yidhahdeen maya masjarku ficilku asal u yahay xagga ishtiqaaqa markaasuu yidhi fain dahabnaa haddaan ku tagno ilaa ana almasdara almusta ilaa ana almasdara fain dahabna <laughs> laa xawla walaa quwata illa fain haddaan ku tagno ilaa ana almasdar almusaqana huwa ana tasgiira min khasad fain dahabna ilaa ana almasdara yamalu ah, yamalu yacmalu lishibhi bilficli taas wey macnaheedu laa ilaha illa xaraf mhm. jaban jiri nimanka waxa wey faintii horta waa xadfo wax kaloo loqono meesha ku qoray soo ma jeedin marka haddaan idhaahno masderku wuxuu camal falay ficiluu shabahay ficilu shabe haddaan idhaahno masderka musaqarka khasaais hadda taskiirku min khasaais ismigu ka midi oo shubigiyuu ka fogaaday so ma jeedid shubigiyuu ka fogaaday taa sidaasaa la leeyahy taa sidaas ayaa la leeyahy marka isimku marka uu musaqar noqdo ficilka ka fogaada wa idaa dahabna ilaa an almasdera inamaa camila bisababi kownihi bisababi kownihi alasla aladi ukida minhu lficlu kaana siru fi cadami icmaali اlmasder almusaqari huwa ana hadihi siiqata laysat min laysat hiya siiqata alatii ukida minha alficlu aad leeda marka haddii la yidhaahdo masderku wuxuu camal falay ficiluu shabahay musaqarka inuu camal falo waxaa u diidaa haddee taskiirku min khasaa'is اlasmaa yuu ka mid yahy markii marka masderkan la taskiiriyey waa uu ka fogeeyey taskiirkaanu ficil shabihidii haddaan idhaahno masderku asal wuxuu uu camal falay inuu aslulficli yahayna waxaad leedahay aslulficil masderka ah musaqarka ma ah, midka musaqarka ma midka aan musaqarka ahayna ficilka laga soo qaato marka wax badana meeshaan ka maqan ma aha halka meesha in kaliya xataa maaha waxa ka maqan ashardu shardigii shardigii athani oo labeeyey allaa yakuuna masderkii waa inuusan ahaanin musaqaran kula taskiiri waa inuusan ahaanin falaa yajuusu ma banaana acjabani waxay cajabgeliyey duraybuka garaacid yarowgaaga zayda aada garaacaydo duraybuka inaad tidhaahdo waa camal siinaa masderkii oo musaqar ah duraybuka garaacid yarowgaaga zaydan aada garaacaydo ma banaana oo zaydan aad ku nasbido durayb walaa yaktalifu naxwiyuun naxweeley maba isku khilaafaan fi dalika shardigaas shuruuddaana waxay u qaybsan tahay shuruud aan laysku khilaafo iyo shuruud aan laysku khilaafin hadda shardiga ugu horreeyey waa kii kuu sheegay in qaybaha gabal layskaga khilaafo soo uma jeedin ah. oo waxa weya qoonaanba khilaafaynaa huba ku yidhi laakiin kan kan waxa weeye shardigan oo waa inuusan mustaqar ahayn shardigaas ma laysku khilaafo isaga ah, layskuma khilaafo walaa yaktalifu iskuma khilaafaan annaxwiyuuna naxwooley fii dalika shardigaas wa qaasa waxay ka qiyaasteen calaa dalika shardigaas shardigaas oo ah calaa cadami camalilmusaqari musaqar inuusan camal falin ah. wa qaasa waxay ka qiyaaseen calaa dalika ay calaa cadami camalilmusaqari musaqar camalfalkiis in la waayey bacduhum gobolkood waxay ka qiyaasteen almasdera masderka almajmuuc la jamciye oo waxay masderka majmuucaana asna ma camal falo maxaa yeelay waxa weye majmuucinadaasa ka fogeynayda ficil shabihidda ah, ma camal falo saasa yeelay fa manaca bacdigaas waa diiday icmaalahu icmaalalmajmuuci majmuuci in la camalsiintiisa master majmuuca in la camal siiyo bacdigaasaa diiday fa manaca bacdigaas waa diiday icmaalahu icmaalalmasderi lmajmuuci masderkii majmuuca la camalsiintiisa muxuu u diiday xamlan liajli xamlin xambaarid daraaddeed lahu lilmajmuuci uu ku xambaaraa cala almusaqari musaqarkuu ku xambaara musaqarka ayuu ku xambaara oo jamcuna khasaaista asmaadu ka midi taskiirkuna khasaaista asmaadu ka midi saasay leeyihin waa kana liana kula mid kasta oo minhumaa musaqar iyo jamc ka mida mubaayin waa ka fogaaden ficil soo ma jeedin lianna kulan mid kasta kulligoo minhumaa min almusaqari walmajmuuci ka mid a mubaayinun waa mid ka fogaaday lilficli ficilka waajaasa kaiirun in badan a baneeyeen kaiirkoo minhum naxwoley ka mid a icmaalahu icmaal almajmuuc majmuuca lacamalsiintiisa waajaasa waxay baneeyeen kaiirun in badan kaiirkoo minhum min anaxwiyiina ka mid a icmaalahu icmaal almajmuuc masderka majmuuca lacamalsiintiisa wastadaluu u daliishadeen binaxwi qowlihi shaacirka qowlkiisii oo kale oo uu yidhi wacadta waad ballan qaaday walxaal aad ballan qaaday kaana alkhulfu ballanka baxa minkaag xaggaaga xaalo ay ka ahaatay sajiyatun dabeecad uu yahay mawaaciida curquubin ka mawaaciidi curquubin curquub ninkii la dhihi jiray ballanqaadiyaalkiisii oo kalead ballan qaaday akhaahu walaalkiisa uu u ballan qaaday biyasriba magaalada yasribna ugu ballan wacatanihi waad ballan qaaday u yidhi walxaal aad ballan qaaday kaana alkhulfu ballanka baxa minka xaggaaga xaalay ka ahaatay sajiratan dabiicad uu kuuyahay waaba dabiicad kugu dabeecaysanba ballan in laga baxa mawaaciida curquubin curquub waa nin magaciisa curquub ninkii la dhihi jiray ballanqaadyaalkiisii oo kalead ballan qaaday aqaa walaalkiis uu u ballan qaaday biyasriban ugu ballan qaaday ninkaa nin ballanka baxa caan nin walaalkiisa u yii wuxu aniyo beera kuu baxaysa timire waa niyo wax iga sii kaasuu yihi bal hadde markay ubaxa saarto ii imow kaasuu u yimi kay ubaxa saartay kaasuu yihi hal geed isii hal geedaana kusiina yii markay ubaxa saarto markaasuu yihi farta igu fiqan sugte markaasuu yihi haddaa de nuxur malo weli cunto ma gaarine hadda cunto ma gaarino de wadayba ubaxa saartay wal markay balaxa noqoto xoogaa ciirin cunka ay tahay bal markaas ii imow markaasuu u yimi markaasuu yidhi war haddee beertii weli haddee markaanayba cunto bilow tahay xoogaa yar inta iga somaad markay midab miruhu midab yeeshaan xoogaa midab markaas ii imow markaasuu u yimi markay midab yeesheen kaasuu yidhi rudabka yaadan iska ciirin ku cunin rudab markay noqdaan ay waxa weeyaan dhulucda yihiin ii imow maantaas markaasuu u yimid maantay rudab noqdeen kaasuu yidhi xagaa dadejini markay qalalaanoo timir noqdaan ii imow maantaas markay qalaleenoo habeen madow gurto eber maanta damb hal xaba ku olin geedi kaasu yidha wa ni lagu kala baxo de adaa soo dar marka carabta marka magacaasi mahmaahay ka dhigata marka masala laga dhigo waxaa la yidhaha mawaaciida curqub ballanka bixi curqub ballanqaadyadii curqub ba la yidhaha ballanqaadkii curqub qof alla qofkii ballanqaadkiisa lali waa ka baxa waa la yidhaha mawaaciidda curqub ba la yidhaha waa lagu yaqan tan oo kale ma ballanqaadkii curqub wey wacadta waad ballan qaaday wal xaalaad ballan qaatay kaana alkhulfu ballanka baxa minka xaggaaga xaalay ka ahaatay sajiyatan badeecad ay tahay mawaaciida curquubin maxausheedku waa kaasaa mawaaciid waa jamci miicaad miicaad ayaa mawaaciid lagu jamciyey markaasaa fiiri masdarun mudaafun ilaa faacil weeye mawa mawaaciida curquubin curquub ballanqaadiyaalkiisii akhaahu u u ballan qaaday mafcuulna waa nasbiyey sooma jeedid isagoo athaalith shardiga saddexeeya anlaa yakuuna masderkii waa inuusan ahaanin mudmaran mudmar falaa taqulu dhihi maydid darbi garaacidayda zaydan aan garaaco xasanun mid wanaagsan weeye wahuwa darbiga camran aan garaacana qabiixun mixun wey hmm. wahuwa camran taas wey wahuwada mogta darbii u laabane markaasa leeda huwada laftigeedan ku nasbina darban dad ha aan ku nasbina camran eber weeyaa lagu leeyay athaalith shardiga saddexeeya allaa yakuuna masderkii waa inuusan ahaanin mudmaran damiir macnaha damiir masder u laaba inuusan wuxu ahayn falaa taqulu dhiimedi darbi garaacideeda zaydan aan garaca xasanu waa mid wanaagsan wa huwa darbiga fiiri huwadaasaa darbi u laabayda oo masder u laabayda amran aan ku nasbaha leeda wa huwa darbiga amran aan garaaca qabiixu waa xunye maya liannahu damiirka laysa fiihi damiirka kuma sugnaa lafdu lficli hadda xurufti ficilba kuma jirto masderku wafti xuruf ficil watay lnahu damiirka laysa fiihi damiirka dhexdiisa kuma sugnaan lafdu ficl waajaasa waxa baneeyey daalika icmaalkaas alkufiyuun damiir waa alcamal sii kale ay yihahdeen wastadlu kufi waxay daliishadeen biqowli shaacirka qowlkiisa ou yidhi wamalxarbu dagaal ma ahaan ilaa maladi kii ubuu ahaaday calimtum aad ogaateen waduqtum aad dhadhamideen wamaa huwa warna ma ahaan canhaa can ilxarba laga sheekeeyo bilxadiii xadii xadiidkoo almurajami ee la malagamay wama alxarbu qolo waanina o le war cagta dhiga war dagaal waa taqaana afar labaatan saad ku holacdee dagaal war waa fahmaydaan ee cagta dhiga gurbaanka colaadda ha garacinina u leey qol qolo waanina markaasuu yihi wama alxarbu dagaal ma ahaan ilaa maladi kiyuu ahaada madaas mawsuuladaa khabarkiiy calimtum aada ogaateen waduqtum aad dhadhamideen ha dagaal waa taqaan waa soo tijaabideen idinkama tidin dad looga warramayo war dagaalka wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho goryaha waa burburshaa waa laqaxu keenaaho ma tidin idinka idinka waa tijaabideen haba soo dhadhamideenba soo ma jeedin waa ku dhalanteen ku doqowdeen wamaa huwaba huwada waxaa loo celin alxadiid warramid oo dagaal laga waramo wamaa huwa xadiid warramid ma ahaanin canhaa fiiriya canhaa xarbadiyaa loo celin huwadaa lagu taalujina wamaa huwa waramid ma ahani canhaa can ilxarbati laga waramo huwada ku tacaluji bilxadiii war ma ahaanin warkaasoo almurajami ee la malagamay maxaa loola jeeda almurajami ee la maleeyey rajman bilqaybi yaa laha rajman bilqaybi asalku waxay tahay qofkan waxaa la yidhi waxaa lagaa rabaa inaad shiishka fallaarta ama xabadda la hesho geedka salkiisa masjidka anshadiisa ku yaalla markaasuu yidhi halkan ka shiishaya hadda uma jeedo ha wuxuu le gedka salkiisaan shiishaya anu ma ma dhici karta inuu wax toosan noqdo ma dhici karto marka kadib waxaa kelmadii loo soo caariye qaatay qof kasta oo arrinuusan ogeyn yidhaahda waa odorosa waa ka warrama arrintii ma oga wuxuuna leeyahay siday taan u sheega waxay lamid tahay shay aanan u jeedin aan shiisha waanan la hela taasay lamid haddaad tiraado arrimaadan oqon u lahayn aan ka warrama waa fadhi ku dirka soomaaliga ma ogta haho aqalka cada marka maarata qaabka loo codeeyo iyo markaan kaaga warramayo iyo qaabkaas markaas waxaad moodaa inuuba aqalka cadba ku dhasho ha waana kaa been badan yahay warkaama hayo ada ogeynada ha uleya saasa yeelaano markaasaa fiirsa qaabkaasa loo qaxweeyaay markaasaa daqiiqada intaas leega meeshaas ku jira markaa saasaana kadib waxaad isleeda malaha aqalka cadbu ku dhex dhasho ilaa waa kaa been badan yahy war ma hmm. marka murajam waa hadal la malagama macnaheeda waxay tahay waa arrin aadan ogeyn ood mala uga warramaydo Ah. ood leeda haddana siday ahayd oon uwaafaqa mana ogid say ku dhici kartaa adoon ogeyn say ahayd inaad uwaafaqdo ah, marka dagaal marka laga warama ma ahan rajman bilqayb idinka ila waa taqaanaan mog ah, waa taqaanaa marka canhaadaasa waxay ku tacaluqaydaa huwaday leeyihi wama alxarbu dagaal ma ahan canhaa dagaal laga waramo bilxadiii wama wama alxadiiu war ma ahaanin canhaa dagaal laga waramo bilxadiisi war almurajami oo la malagamay mid oo la maleeyey ma ahan qaaluu waxay yidhaahdeen fa canhaa canhaadu mutacalliqun wuxuu ku tacalluqa bidamiir damiirka qaaluu waxay yidhaahdeen fa canhaa canhaada gabayga ku jirtaa mutacalliqun wuxuu ku tacalluqaa bidamiiri damiirku ku tacalluqa yidhahdeen wahaadalbeyt marka wuxuu rabaa madhabka inuu ridiyo madhabkaas qoladaas oo yidhahdeen damiir waa camal salka kuufiyiinta madhabkoodu ridina markaasuu yihi wahaadalbeytu beytkan naadirun waa naadir naadirna xugun naadirkoo qaabilun aqbalaya litawiili tawiil falaa tubnaa lagu dhisi maa calayhi beytka qaacidatun qaacido dhan oo kuliyaa ma lagu dhisi karo beyt naadira araabicu shardiga afreeya araabicu shardiga afreeya allaa yakuuna waa inuusan masderkii ahaan maduud maxduudan ku laxadeeyey mid la xadeeyey waa inuusan ahayn fiiri ah, eh, maxamed muxidiin fiiri wuxuu ku yidhi asiru sirta ku jirta fii cadami tajwiisihim banayn la-aanta aysan banayn icmaalmasderi masder camalsiintiisa masderka almaxduudi la xadeeyey bisababi lixaaqi taailwaxda taaulwaxdada haleelideeda sababkeed bihi masderka ay haleeshay maalan huwa sirtu waxay tahay maladii kii qararnaahu laka horay aan kuugu soo sugnay fii cadami tajwiisihim banayn la-aantooda aan kusoo sugnay icmaalalmasderi masderka la camalsiintiisa aysan banayn masderkii almusaqari la taskiiriyey wa huwa kaas waxay tahay siiqatwahuwa sirtu wuxuu yahay siiqat lmasderi masderka siiqadiisa masderka almuqtarini la xiriirsada bitaa laysat siiqadaasu ma ahan hiyo siiqata siiqadii allatii siiqadii ukida laga soo qaatay minhaa siiqada alficlu ficilka ilaa ana almasdera laakiin masderka masderka almaxduuda ee la xadeeyey qad bacudda waa fogaaday liana almasdera wey ilaa ana almasdera maaha liana masderka almaxduuda ee la xadeeyey qad bacuda waa uu fogaaday shibhuhu shabihidiisa bilficl uu shabaxa shabihidu ficilka shabahay waa fogaatay liana masder masderka masderka almaxduuda ee la xadeeyey bacuda waxaa fogaaday shibhu hu shabihidiisa bilficli ficil uu shabaho min jihati wuxuu ka fogaaday ana alficla ficilka yadullu wuxuu tusaa calxuduud cala alxadati soo dirinuu tusaa min ayri taqdiirin ayadoon lagu min ayri taqyiidin wey min gayri taqyiidin ayadoon lagu qaydin bimaratin waaxidatin hal mara oo maratayn laba mar wa haada almasdaru masderkan masderka du taa'itaada u saaxiibkaana yadullu wuxuu tusaa cala alxadai xadadka muqayadan xaal uu yahay xadadku ku qayday muqayadan xaal yahay midkii lagu qayday bilmarati hal mar maradu alwaaxidatin keligeeda falama khtalafat taa u tamiis ahaa falama khtalafat markay iskilaaftay addalaalatu dalaaladii bad bacuda shabahu bacuda waxaa fogaaday ashabahu isku ekaanshadii baynahumaa ficilka iyo masderka oo maslu hay-ada ama maslmarada falam yasuuq ma socon marka xamlu axadihimaa midkood in lagu xambaaro wahuwa almasdaru weeye cala alaakari kii kale wahuwa alficlu weeye waa kala fogaade hal sadaro sax ma laga aheli karaa hal sadaro sax wey laa ilaaha illa ant araabic shardiga afreeya allaa yakuuna wa inuusan masarku ahayn maxduudan ku laxdeeyey falaa taqulu dhihi maydid acjabani waxay cajabgeliyey darbatuka margaraacidaada zaydan hal mar aad garaacday washada waxaa shaadoobay qowluhu shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi yuxaayii waa nooleeyaa bihi bisababilmaa biyaha sababtooda aljaldu ninka adayga badan ee sabarka badan alladii ninka huwa xaazimun go-aan kale bidarbati kafayhi labadiisa calacalood garaacidoodaoo almalaa dhulka ay garaacaan nafsa raakibin kan gaadiidka saara naftiisuu ku nooleeya yuxaayii waa noolaynaa bihi bisababi ilmaa biyaha uu siduu ku noolaynaa aljaldu ninka xoogga leh alladii jaldigaasoo huwa xaasimun go-aan kale oo arrimihiisa si saxa u maamusha bidarbati kafayhi fiiri darba taasay camal siiyey bidarbati kafayhi waa maslu mudaaf ilaa faacilihi labadiisa calaacalood garaacidooda almalaaca raba ay garaacaan almalana waa mafcuul bihigi marka darba ayay fiirin tan faacilka u idaafeyn mafcuul ku nisbiye nafsa raakibinu ku noole nafsadan ayda waxaa nasbina yuxaayida hore taas mafcuulkeedi wey faacmala shaacirku waa camal siiyey adarbata darbada fil malaa caradu ku camal siiyey mafcuul uga dhigay wa amaa nafsa raakib nafsa famafcuulu mafcuul wey mafcuulko liyuxaayi u sugnaaday wa macnaahu berka macnihiisu wuxuu yahay annahu ninkan cadala waa ninka jaldiga uu ku tilmaamay xasimkaa annahu ninkan cadala wuxuu ka leexday canilwudu inuu beesi biyihii uu siday ku weyse qaato biyihii uu siday inuu ku weyse qaato waa joojiyey ila tayamumi gebgabaysi u leexday waa boraystay markuu gebgabaystay wasaqaa waa waraabiyey alraakiba masaafirkii la socday almaa biyihii ku waraabiyey aladi biyihii kaana macahu la jirkiis ahaa fa axyaa markaasuu nooleeyey nafsa walaalkiis naftiisii waa qof faqiiha biyihii uu siday ma cabine inta booraystuu biyihiisii qofkii la socday marka waa nin faqiiha ah. alkhaami shardiga shaneeya allaa yakuuna masterkii waa inuusan ahaanin mawsuufan ku la sifeeyey qabla alcamali camalfalka kahor intuusan camal falin waa inaan la sifayn falaa yuqaalu la ajabani maa acjabani waxay cajab geliyey darbuka garaacidaada garaacidii ashadiidu ee adkaa zaydan aad garaacday oo inta marka hore sifaydo kadib mafcuulkii ma keeni kartid fa in akarta haddaad dib u dhigto ashadiida sifada haddaad dib u dhigto oo marka hore aad camal siido ood gadaal sifada ka keento jaza waa banaan ya camalfalku camalfalku waa banaanya oo aad tidhaahdo acjabani waxay cajab geliyey darbuka zaydan ashadiida banaana qaala shaaciru wuxuu yidhi ina wejdi aniga jacaylkayga bika niyaho adigaan ku jecelahay jacaylka ashadiida ee adayga badan araanii wuxuu ogeysiinaya man qofkii cahibtu aan ogaaday caduulan mid eedayn badan inuu yahay fiika fii xubika jacaylkaaga ku eedayn badan caadiran mid cudurdaaraya inuu yahay ah. ina wejdii aniga jacaylka jacaylkaygu yidhi bika adiga aan ku jecelahay jacaylka ashadiida ee adag caraanii wuxuu ogeysiina saddex mafcuulay qaadeen mafcuulkii koobaad ya-da weeye mafcuulkii labaadna manta mawsuulada weeye mafcuulkii saddexaadna caadiran wey saddex mafcuul ina wajdi jacaylkayga bika adigaan ku jecela jacaylka ashadiida adag caraanii wuxuu ogeysiinaa man qofkii ahidtu aan ogaaday caduulan mid eedayn badan inuu yahay fiika fii xubika jacaylkaaga ku eedayn badan oo aad igu eedeeya caabiran mid ii cudur daaraya saasuu ii fahamsiina wuxu jacaylka ayanta iga batay aa qofka i eedaynayole warhadhe war waa lumsanta ninkan waa ku xadgudubtay ya waaba halmaantay wax kaleba waxaan fahma inuu leeya waa ku saxanta inuu fahmaa wey ha ha midka i eedaynaya oo ila warhaadhe war jacaylka inta kaa batay aad waxaan ku indhabeeshay ninkan ha qofka saas ii eedaynaa jacaylkia wuxuu ii fahamsiina u yidhi qof ii cudur daana ole waa saxan tahay waana tahay saas inaad u jeclaato saas ii fahamsiin ha saas i fahamsiinay allah mustacaan <coughs> marka maxalujahidku waa halkee ina wejdii aniga jacaylkayga bik adigaan ku jecla waa wejdii masder mudaafun ilaa faacili soo ma bikana waa mafcuulkii khalaas markaas kadib aa la sifeeyey jacaylka ashadiida fiil markaas marka camalfalkii uu mafcuulkii qaatay bika aheed kadib aa la sifeeyey banaan ahaa faakara shaacirku dib uu dhigay ashadiida canlijaari walmajhuuriyu dib uga dhigay jaari majhuurkii almutacaliqi ee ku tacalluqay biwejdi majruurkaas oo mafcuulka ah ayuu kadib umariyay asadis shardiga lixeeya allaa yakuuna mafterku waa inuusan ahan maxduufan kula xadfay isagoo maxduufu camal fala maya laga yeelima wa bi haadaa shardigaas raddu culummadu waxay ku ridiyeen calaa man qofkii qaala yidhi fii maa laka wa zaydan maa laka maxaa kuu sugnaaday maa ayu shayin kaana laka kaana iyo isimkeediiyo maxduufa Ah. ma ayu shayin ayaa kaana laka kuu sugnaaday wa zaydan maca zaydin waa mafcuulu macahu waa markii nasbadu waajibi jirtay ah. waa marki ila cadaf ma banaane macali mayla socta adu oo wa zaydan cadafka u banaanaa wa laka lagu cadfo kaaftaas kaaftu damiir weeye oo majruure ah damiir majruura mar haddii la jirana waa haddii lg wax lagu cadfo maxaa shardigeed xarfu cadafka in la soo lamana hayo saasaa waajibiday Ah, marka kaasu wuxuu yihi fiiri wa zayda hmm. xarfujarki in lasoo celiyo miyaan iha alad xarfuxadaf wadaka lena xarfujarki in lasoo celiyaa shardiya xarfujarka in lasoo celiyaa shardi ahaa leh markaasu wixi maa laka ma ayu shayin shay muxuu yahay kaana huwa shaygu laka adiga kuu sugnaaday wa zaydan maca zaydin zayd la jirkiisa ina taqdiiri taqdiirtu waxay tahay oo wa zaydan taas fiiri wa zaydan taas uu leeyahay waxaa nasbiyey masder maxduufa ley <laughs> masder maxduufaa nasbiyu leey wuxuu yidhi ina taqdiira taqdiirtu waxay tahay maalaka maxaa kuu sugnaaday wa mulaabasataka wa maca mulaabasatika dheehidaada la jirkeeda zaydan ad dheehaydo mulaabasadaas aa mafcuul macahu ah oo maxduufka markaasaa mulaabasadu nasbayda huleey si u lunsaya fiiri msder maxduufule waa camal fale taas waa la ridiyey waxaa kaloo la ridiyey wa calaa man qofna waa la ridiyey qaala yidhi bismi illah taqdiira taqdiirtu waxay tahay ibtidaa'i bilaabashadayda bismi illaahi aan ku bilowdo haabitun waas weyn masder maxduufu bismi ku camal siina bismi waa jarmijruur soo maaha waxaa ku camal falayo le ibtidaa'i oo maxduuf waxaa lagu ridiyey de masder maxduufu ma camal falo taasaa lagaa yidhi saasaa luu yidhi faxadafa wuu xadfay qofkaas bisimka ecraaday almubtada mubtadihi oo ibtidaa'i ah iyo walkhabara khabarkii oo haabitun ah wa abqaa wuxuu baaqi yeelay macmuulalmubtadai mubtada oo ibtidaa'i ah macmuulkiisi oo bismi ah taasuu baaqi yeelay wa jacaluu waxay ka dhigeen culummadu min adaruurati daruurada mid ka mid ah qowlahu shaacirka qowlkiisii oo yidhi hal tadkuruuna war ma xasuusanaydaan ilaa eh, hal tadkuruuna ma xasuusaydaan hijratakum a mafcuulkii ah hijratakum haajiridiinii ila dayrayni labadii dayr aada u hijroo jirteen labadii dayr waa jamcu waa tasniyatu dayrin ah, tasniyatu dayrin wey dayrkuna waa meel kristaanku ku cibaadaystaan macbadu nasaara ha ah, labadii dayr hijradaad aadi jirteen ma xasuusanayda dad islaamayu waxa weeyaan oo waag hore kirishtaan ahaa ayuu waxa weyan u sheegay leey waag hore kirishtaanad ahayde ah, war ma xasuusanayda nimcadaas ilaahay ini siiyey balaayadu idinka soo saaray hal tadkuruuna maxaad xusaydaan hijratukum hajiridiinni ila dayrayni labada dayr aad uhijroo jirteen iyo wa masxakum masaxashadiinna sulbakum saliibyaalkiina aad masaxa jirteen waa jamcu saliibin iyo wa qawlakum amxudufa marka iyo wa qawlakum qowlkiina raxmaanu ya raxmaanu aad dhihi jirteen adoo sanab masaxana sanabkiiad masaxeen kaas leeda raxmaano qurbaanan liajli qurbaan inaad ureedi oo waxaa leedihi sanabkan asaga waa uynus wax tarayne waxaan u yeelayaa taqaruban ila llah maa nacbuduhum ila liyuqaribuna ila llahi aha hmm. sanabka runkaa wax ma awoodo ee dan kale kamariyaan allan ugu dhawaana markaad dhahaydeen waa ma xasuusataan dulligaad ku jirteen hal tadkuruna maxasuusaydaan hijratukum haajiridiina ila dayrayn labada dayr aad haajiri jirteen iyo wa masxakum masaxashadiina sulbakum aad masaxanaydeen iyo wa qawlakum qowlkiina raxmaanu yaa raxmaan haddii jirteen ma xasuusataan maxalusheedku waa maxay qawla oo maxduufaa waxay nasbiday munaadahaasay maquul qowl ka dhigata oo ah raxmaanu yaa raxmaanu taqa qurbaanan liajri qurbaanin ay taqaruban u dhawaanshada la ugu dhawaanaydaan sanamu taaba jirteen liannahu gabaygu bitaqdiiri wa qawlakum yaa raxmaanu wey qurbaana saas wey taqdiirtu asaabi shardiga todobeeya allaa yakuuna masterku waa inuusan ahayn mid laga soocay can macmuulihi waa inaan laga soocin oon waxba u dhexayn walihaadaa shardigaas dartiis raddu culammadu way ridiyeen calaa man qofkii qaala yidhi fii yowma tubla saraa'ir yowmadaas inahu yomku macmuulun waa mid lagu camal falay lirajciya loogu camal falay rajcihi soo celintiisa rajcidaas masderkaasaa ku camal falayda liannahu shaaniye qad fusila waa la kala fasliyey baynahumaa yowma iyo rajci bilkhabari khabarka lagu kala fasliyo qadarkaasa lagu kala fasliyey marka ma ku camal fali karto wey ah, marka inahu yowmkaas macmuulu waa lagu camal falay qofkii inay ridiyeen lirajciyaa ku camal falay liannahu shamiye qad fusila waa la kala saaray baynahumaa yowmka iyo rajciga bilkhabar yaa lagu kala faaso inahu calaa rajcihi laqaadiru laqaadirun taasaa kala fasliday soo ma jeedid ahamin shardiga sideedeeya alla yakuuna masderku waa inuusan ahaan mu'akaran ku la gadaal mariyey canhu can ilmacmuuli macmuulka mid laga gadaal mariyey falaa yajuusu ma banaana acjabani waxay cajabgeliyey darbuka garaacidaada zaydan aada garaacday oo la yidhaahdo zaydantan mafcuul bihi muqadama weeye darbuda ka dambaydaa nasbayda ma banaana waxaa laleeyahay darbuda waa masder masderkana macmuulkiisa kama gadaal maro marka gadaal maro wajaasa suhayliyu suhayl isagu wuxuu baneeyey taqdiim aljaari wاlmajruur hadduu macmuulku jaar majruur yahay masderka waa ka hormari karaa liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayriha wstadl wuxuuna u daliishaday biqowli ilahi qowlkiisa tacala ila waa sarreeya ilaah uu yidhi laa yabquuna ahlu jannuhu dalbi maayaan xiwalan wareegid anaa jannada laga wareego war hor xoogaa inaan ka soo caragedistaan rabila meeshaan xoogaa waa ku xoogaa muddaan joogaye waa ka xiisa dhigaye dhihi ma usbuuc kasta waxa weeyaan nuuc kale cusubaa laga sii dhiga jannada waa loo sii xiisa iyo waqon marka fiiri can haada ku tacaluqe xiwalanta ka dambayda marka maselka jaarmajruur ka horreya waa lagu tacaluqi karaa macmuulka hadduu jaarmajruur yahay waa la ogolyahy inuu hormaro iyo wa qawlihi muslimiinta qowlkooda ahaa ay yidhaahdeen allahuma ajcal lana ilaahu yeel farajan fayditaan min amrina arrinkayga xaggiisa nooga yeel iyo wamahrajan meel dhibaatada looga baxo marka min amrinaada ee farajanta dambe lagu tacalujina waa la ogolyahay wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed